alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray aayaadkii suuratu lbaqara ee ribada ku saabsanaa ayaynu ku soo jirray macnaha guud waa sharaxnay waana ka warrannay noocyada ay markaa ribadu u qaybsantana waa ka warrannay ugu horayn aayadahan waxaa ku sugan waciidi daran oo loogu goodiyaayo cidda ribada ku laabata waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun marka cawdkaa maxaa looga jeedaa ma ribada cunitaankeeda qofka ku laabtaa oo dib u isticmaala ribadii markii la xaaraantinimeeyey dabadeed ayaa loogu goodiyayaa cadaabka uu ku waaraayo mise waxaa looga jeedaa cidda ribada xalaalaysadka la xalaalaysanayo ku laabataa waayo gaaladii way xalaashanayeen sidaynu xalayba soo sheegnay oo waatay yidhaahdeen baycuba ribadu la mid yahay dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu riba waxaabay ka dhigeen asalku inuu yahay ribada maqiisu calayhiga wax laga qiyaasanayaa inuu ribada yahay kaannahu alaslu fi lxilli isagoo xalaalnimadaba isagu asal ku yahay dabeedna bayca la ilxaaqinayo isaga la haleeshiinayo waxay ku cadday markaa inay xalaashanayeen oo xalaal ka caqiidaysnaayeen oo ka rumaysnaayeen sidaas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun siduu mufasirkuba yidhi yacni xalaashadka uu ribada xalaashanayo kii ku laabto ku noqda hadduu ribadii xalaashadana wuxuu noqonayaa gaal buu noqonaya marka khuluudkaasi wuxuu noqonayaa khuluud abadi waana khuluudu khuluud lkufaar waa khuluudkii abadiga ahaa waaritaanka gaaladu ay naarta ku waarayaan ayuu isaguna ku waarayaa gaal buu noqonaya calaa hada laa ishkaal haddii lagu xambaaro ama lagu fasiro waman caada fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun in laga tilmaamayo isticmaalka ribada la isticmaalayo oo la qaadanayo inuu ku laabtay markaana wuxuu noqonayaa waciidkii ahlulkabaa'irka loogu goodiyi jiray naarta noocaasuu noqonayo taasna mawaadiicbuu ku soo arooray jawaabteedana wakhtiyada qaarkood waa ka jawaabay waxaa ka mida calaa axadi qowlay ahli tafsiir labada qowle ahlu tafsiirku ka leeyihin mid ka mid a marka lagu socdo aayadda aynu soo maray balaa man kasaba sayi'ata wa axaatat bihi khati'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun yacni labada qowle ku jira inkastaan filayo qowlka kale inaynu maray oo ah in laga tilmaamayo ka markaa ku gaaloobay laakiin culammada qaar baa sida kale maray oo aayadda waxaa ku sugnayd qayd baa ku sugnaa wa axaatat bihi khatii'atuhu balaa man kasaba sayi'atan laguma dayn cadaf kalaa la raaciyo lagu ladhay shaygaa kale lagu cadfayna waa maxay wa axaatat bihi khatii'atuh dembiyadiisuna ay koobaabeen oo manfad u badbaaday aanu jirin calaa haada qalban wa qaaliban khadii'aadkiisii baa koobaabay qofka muslimkae ahlulkabiiraha ahee faasiqa ana manaafidda qaar baa u badbaadayo ictiqaadkiiyo iqraarkii waa u baaqi noqonayaa marka waxa weeye khayrkii kama wada dhammaan waayo qadar iimaana ayaa qalbigiisii ku baaqi ah asalkii islaamnimaduna way u sugnaatay isaga ma axaadat bihi khaiatu khadiadiisu isaga ma koobaabin calaa haada waxaa lagu xambaarayaa mustaxilligii xalaashaday in looga jeedo kaasaa qalban wa qaalaban kor iyo kal dembiyadu koobaabeen oo meel u badbaadayba ayna jirin hadday tahay xagga qalbiga iyo hadday tahay xagga qaalabka bimacnaa muuqaalka sare ee korka hadday tahay mid walba cala haada waxay noqonaysaa khuluudu ahlilkufri in laga tilmaamayo khuluud abadi laakiin wejiga kale haddii la maro lafteeda oo taabiciinta qaarkood markay leeyihiin balaa man kasaba sayi'atan waxaa loo jeedaa kabiira muujiba kabiiro naar waajibinaysa xoogaa qaydkan may eegin wa axaadat bihi khatii'atuhu oo waxa markaa ay u fahmeen in laga tilmaamayo dembi weyn oo kabaa'ira kii ku dhintay oo ka toobad keenin calaa haadana waxay noqonaysaa khuluudu ahlilkabaa'ir in laga tilmaamayo in saxa haada tafsiir walow haba noqdo ka adharkee muuqadka badani tafsiirka horeynu sheegnay mawaadiic kaleba waa ku soo aroortay iyadoo naar loogu goodiyaayo dadka ahlulkabaa'irka ah qaar ka mid a lana tilmaamayo naarta inay ku waarayaan sida qowluhu tacaala wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima yacnii khulud baa lagu sheegay inuu naarta ku waaraayo ayaa markaa la sheegay culammaduna awjuh bay ka mareen wakadaa qofka naftiisa dila nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa waxa uu ku sheegay inuu naarta gelaayo khaalidan mukhalladan fiiha abada sida axaadiista saxiixaynka ku timi khaalidan mukhalladan fiiha abada oo khulud abadiya lagu sheegay ahlu sunna waljamacana waxay ku ijmaacsan yihiin mujaradu qatli nafsihi naftiisa inuu dilay keliya inaanu milada kaga baxaynin yacni markaa ficilka inuu la yimi keliya haddaanu odhan nafta in la dilaa cala alitlaaq biduuni ta'awul xalaal bay sideeda u tahay haddaanu odhan oo aanu markaa la iman istixlaalkii yacni waxay noqonaysaa inuu markaa aanu milladda kaga baxayn ee uu noqonaayo yacni ahlulkabaa'irkii naarta loogu goodiyaayay uu ka mid yahay axaadiista qaar oo tilmaamaysa macnaha noocaase sheegaysaana waa jirtaa sida xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam ee ka warramaayey nin muslimiintii ka mid a saxaabadii ka mid ah oo waxa weeye yacnii inta uu dhaawacmay xoogaa markaa ku sabri waayey dabeedna markii dambe yacni markaa gacmaha isgooyey adigu calaa kulli xaal markii dambe markaa dhiigbax u dhintay ninkii baa lagu riyooday nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu riyooday iyadoo gacmuhu duuban yihiin sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay markii la weydiiyo la yidhi maxaa ilaahay kugu falay wuxuu ihi sida kale waa iigu dembi dhaafaye laakiin gacmihii waxaa laygu yidhi waxaad iska kharribtay kuu hagaajin mayno gacmaha duubna markaasaa xadiiska saxiixa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma waliyadayhi fakfir ilaahu labadiisa gacmoodna u dembi dhaaf ducadu u ducaynaayo iyo riyada nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taqriiriyey kullu daalika masalada waa ku tusinaysa marka abadiga inaan looga jeedin abad al aabaad in laga tilmaamaayo oo abadka mar baa loo isticmaalaa mid aan markaa daa'im ahayn loo isticmaalo soo gaaladaba ilaahay ma odhan walan yatamannahu abadan bima qadamat aydiihim geerida marnaba ma tamaniyayaan abadan weligood abadan inta lagu qaydiyo nafyigii waxaa lagu xidhay abadan haddana gaaladu markay naarta galaan dee geerida waa tamaniyayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk waxay doonayaan xaaladdaas si ay cadaabka uga raystaan in marka waxaweye la dilo oo ay dhintaan marka malaggii bay ku odhanayaan khaasinu nnaar naarta furaheeda hayay maalik bay u yeedhayaan odhanaya ilaahay noo bari oo ilaahay geeri nagu xukumo hana dilo geeridii marka waa tamaniya idan walan yatamanahu abadan waxaa looga jeedaa fii daari dunya abadku wuxuu u dhacayaa yacni markaa mid waxa weeye abad al aabaad ma ahee muddaday adduunyada joogaan inaanay abadan tamaniyayn laakiin aakhire inay tamaniyayaan ma diidays calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo yacni marka cunitaanka iyo isticmaalka ribada la isticmaalayo la qaadanayo hadduu ku noqdo waa asxaabu naar naartana waa ku waarayaa waxay noqonaysaa calaa haada marka saa lagu fasiro khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufri waa khuluudun duuna khuluud kamaa yuqaalu kufrun duuna kufrin waa khuluud ka sokeeya khuluudkii weynaa sida loo yidhaahdo kufrun duuna kufrin ayaa loo odhanayaa khuludun duuna khuluud marka waa khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufri waa jawaab jawaab labaad waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waa sababun yaqtadi lkhuluuda lowla almaanic waa sabab keensanaysaa inuu naarta ku waaro abad alaabaad maanicu diida haddaanu jirin maanicuna wuxuu noqonayaa aslu iimaan inuu ku sugan yahay oo ku dhintay qadar yar oo tawxiida oo saxiixa inuu ku dhintay ayaa maanica waaritaanka u diidayaan noqonaya waxaa jira asbaabu lirsi iyo mawaanicu lirs waxyaalo sababa dhaxalka iyo waxyaalo diida yacni dhaxalka cid la dhaxlayo marka qaraabanimada ama sawjanimada waxay sababtaa inay isdhexlaan waa walad iyo waalid masalan waa zawj iyo zawja zawjadu zawjkeeda waa dhaxlaysaa zawjkuna sawjadiisa waa dhaxlayaa ilmuhu waalidkii waa dhaxlayaa waalidkuna ubadkiisa waa dhaxlayaa laakiin taasi waa sababtii dhaxalka waa sabab keensanaysaa sababun yaqtadi lirsa yacni sabab markaa dhaxalkii keensanaysa wey laakiin sababtu mar kastaba kama timaado yacni musababkii la rabay kama dhasho mar walba ee mararka qaar baanu ka dhalanayn waa goorma maanic diidaa markuu yaallo maanic diidaa markuu yaallo oo wax dhaxalkii ka baajinayaa hadday markaa meesha ku sugan yihiin dee isma dhexlayaan ikhtilaafu diin baa masala yimi ruuxii muwariska ahaa ee dhaxalsiinaayey ee dhaxalka qofka kale u sababaayey iyo qofkii dhexlaayey haddii diinkoodu kala duwanaado oo kala diin ay noqdaan laa yatawaarasu ahlu millatayni shataa waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixana waa ka yidhi laa yarisu lmuslimu alkaafira wala lkaafiru lmuslima muslimku gaalka ma dhaxlo gaalkuna muslimka ma dhaxlo waxaa ka mida mawaanicda qatligaa ka mida alqaatilu laa yaris ka markaa dilay kii dhaxal dhaxalka u sababaayey ma dhaxlaayo muxuu dhexli waayo sowta la yidhi waxa weeye waa markaa sabab markaa dhaxalkii keensanaysaa taalla waxaa la odhanayaa maanic baa ishortaagay marka waxaa la odhanayaa yacni dembigan weyn in lagu dhintaa waa sababun yaqtadi lkhuruuda lowla almaanic waa sabab keensanayaa waaritaan naar lagu waaro abad alaabaad maanicu diida haddaanu jirin laakiin maanic ka baajiya hadduu jiro waxa weeye xaalka noocaasa yacni markaa kuma waarayo ayay noqonaysaa abad alabaad waa jawaab ahlucilmiga qaarkood ay kaga jawaabeen jawaab fiicanna jawaabo kalena culammadu waa kaga jawaabeen sida inay yidhahdaan hada jazaau injuusiya waa ka mid yacni muqsiga tawiilkii wuxuu waafaqayaa tii ku saabsanayd khuluudun duuna khuluud ama khuluudu ahlilkabair laa khuluud ahli lkufri ayuu markaa waafaqayaa oo waxa weeye markaa la mid yahay istixlaalka wejiga ah aynu sheegnay waa jawaabtii markaa hore ayay markaa iyaduna yacni markaa waafaqaysaa calaa kulli xaal awjuh badan ayay markaa culammadu ay markaa sheegeen laakiin waxaa adhara halkan in looga jeedo ciddii xalaashanaysay waayo waxaa laga soo warramay waxay ahayd yacni cid markaa ribadii xalaal u qabtay oo xalaal ku sheegaysay dalika biannahum qaaluu inama albaycu milu riba markii dambena waxaa laynoo sheegay kii waxa weeye markaa ka reebtoomaa oo mawcido xagga rabbi u timaado oo dabeedna ka hadha wixii horena inuu isagu leeyahay oo u sugnaaday wixii dambena arrinkiisu inuu ahaaday xagga allah u ahaaday laakiin kii ku laabta wuxuu ku laabanaya maxaa laynoo soo sheegay waxaa laynoo soo sheegay xalaashadkii ribada la xalaashanayo kii haddaba dibtaa ugu noqday ribadii xalaashada oo xalaalnimo ka caqiideeya ama xalaal ku sheegaa fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun idan laa ishkaal waxaa kaloo aayadda ku sugan faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi faintaha falahu maa salafa wa amruhu ila allah ahlucilmigu waxay ka qaateen ribada intaan la xaaraantinimayn dadkii ku macaamili jiray oo ribada wax ku iibsan jiray ribadana qaadan jiray maalkii hore ee hore ay u kala qaateen ee ribada ahaa inaan wixii hore la soo celinayn oo la odhanayo ilaaba ilaa soo celi aan la odhanayn laakiin wixii la ysku leeyahay ee hadda weli arrinkeedu baaqi uu yahay ama wax la yskaga leeyahay xaalka noocaasa iyadu waa ka duwanta laakiin wixii hore tegey qaandhaba la odhan maayo ribo ahaa ee qabla taxriim dhacay faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi faintaha falahu maa salaf saas aaweed buu sheikhu ugu caddeeyey falahu maa salafa qabla nahyi ay laa yustaraddu minhu wax laga soo celinayaa ma jiro oo lama odhanaayo yacni markaa intaasoo sano oo tegey ribadaa ku macaamili jirteen dib u soo celiya maalkiina dib u bixiya oo ku xisaabtama yacni markaa la odhan maayo waayo xaaladdaa hore lama xaaraantinimayn qabla taxriim bay ahayd saas aawadeed wixii hore sidaa ku dhammaaday yacni markaa lagama daba tegaayo in la soo celiyaana laasim noqon mayso wixii laakiin wax layskaga leeyahay ee ribo lagu mucaamilay sharcigaa la waafajinaya saas aawadeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo yidhi ribo kasta oo markaysaga yacni hore eh, jaahiliyadii loo sameeyey waxa uu yahay markaysaga mid waxa weeye markaa eh, sharciga markaa lagu dhigay weeye waxaa loo jeedaa waa wixii wax layskaga lahaa oo dad baa jira inta ribo markaysaga yacni lagula mucaamilay yacni duuntii ribada lagu leeyi qaantii ribada lagu leeyi marka ribo kasta oo bimacnaa asarkeedu baaqi yahaa loo jeedaa oo wax layskaga leeyahay waa mawduucun taxta qadamaya ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addimadeeda hoostooda la dhigayaa oo bimacnaa waxa weeye waxa ay noqonaysaa wax saaqid oo dhacaya bay noqonaysaa waqaantaa ribadu ayna sugnaanayn ribada ugu horraysaan dhigayaana waxa weeyaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam riba cammi alcabbaas adeerkayga cabbaas ribadiisii uu dad ku lahaa waa ta ugu horraysaan marka waxa dhigayo bimacnaa aan marka waxa weeye yacni arrinkeeda ibtaalina waxallo xaqaan la yskaga leeyahay riba'na sharcigaa la wada waafajinaya dhammaan saasaa loo ibtaalinaya loo wada burinaya waana arki doonnaa aayadda allah wuxuu yidhi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun haddaad toobad keentaan oo ka soo noqotaan ribadii raasamaalkii xoolihiinnaa leedihiin qadarkii ribada ee dheeraadka ahaa ma lihdin laa tadlimuuna walaa tudlamuun idinna waxba dulmin maysaan laydimana dulminaayo asalkii maalkiina laydinka nuqsaamin maa wax kaloo ka ziyaadaana ma qaadan doontaan falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun waa tii wax layskaga lahaa marka waxa weeye yacni xukunkeedii aanu markaa dhammaan laakiin wixii hore hore u dhammaaday hore loo kala qaatay yacni hore loogu kala bogsaday wax qaano layskaga leeyahay ayna jirin lama odhan qabla taxriimna dhacay la odhan maayo soo celiya la odhan maayo soo celiya lama odhanaayo yacni markaa taana saas yadaa weeye bacdu ahlicilmi masaladaa waxay haleeshiyeen dadka gaalada ee soo islaamaya dadka gaalada ee soo islaamaya hadday markaa ribo ku mucaamili jireen ribadana mucaamaladeeda ay dhammaatay qabla islaamihi intaanu soo islaamin ka hor maalka uu haysto qaybo ka midi ribo ku soo galeen lama odhanaayo maalka waagii hore ribada kugu soo galay celi la odhan maayo laakiin dayman ribi hadday baaqi yihiin ou cid ku leeyahay yacni waxa weeye ta noocaasa iyada waa la ibtaalinayaa marka uu islaamo wixii qabla islaamihii dhacay iyo maalkii hore hore u soo galay ee ribada ku soo galay tan bay haleelaysaa faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faintaha falahu ma salaf waamruhu ilى allah noocaasaa ku rumoobay bacdu ahlicilmi waxay kaloo haleeshiiyeen yacni qof aan ogeyn ribadu inay xaaraan tahay looguna cudri karo arrinka noocaasana aan ka warqabin tibaax ku saabsan aan maqlin markuu ogaaday inay ribadu xaaraan tahay mucaamaladii joojiyey maalkii hore ee markaa qabla cilmihi bitaxriim intaanu xaaraannimada ogaan soo galay ee mucaamalada noocaasa ku soo galay ee aanu taxriimka ogayn maqlinna uuna yahay mid loo cudri karo oo markaa arrinkaasi ka qarsoomi karo hadduu doono beled gaaluu joogay ama wax la mida hadduu doono waxa weeye markaa qariibu cahdin bilislaam buu ahaa islaamnimadu ku cusbaa dabeedna muddada u islaamnimada ku ee sharaa'icda aanu markaa baran ashyaa badan oo ka mida ayuu mucaamalo markaysaga ribaa sameeyey yacni waxa weeye ka noocaasana culammada qaar baa yidhi waa la haleeshiinaya calaa kulli xaal mid dhegaha furaystay oo aan jahliga loogu cudrayn hareerihiisa cilmigu ka badan yahay isagu markaa waxa weeye hadduu doono maqlay oo anshol aysan aan dan ka gelin ka noocaasi markaysaga marnaba ma soo gelaa mid aan loogu cudurayni kollayba isagu ma soo gelaayo yacni marka arrinkaas yacni miduu ku rumoobayo yacni ma noqonayo aayadda saynu xalayba sheegnay waxyaalaha laga deliishanaayo waxaa ka mid ah yacni sarcu larwaax waxa la yidhahdo jimanku inay wax durreeyaan oo shayaadiintu wax durrayso laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu ashaytaanu min almas waxay aayaddu ku caddahay duraynta jinku wax duraynaayo ama shayaadiintu wax duraynayso iyo inay dadka qaarkood riddo adilo kale ku soo aroortayna waa jirtaa oo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam bacdi ka mida ku soo aroorayna waa jiraan culamaduna waa isla ogolyihin walow markaa mucaasiriinta dadka casriga joogaa qaar caqlaaniyiina haba inkiraanbe waa mid ay culammadu isla ogolaayeen weeye oo nusuustuna ku soo aroortay sida aayadda loogu sheegay ayaa axaadiista nebigana sala allahu alayh wasalam ay ku soo aroortay axaadiistu oo waa sugantay marka culammadu waxay yidhaahdeen asarcu yanqasimu ilaa qismayn sarcigu wuxuu u qaybsamaa ama suuxitaanku laba nooc sarcu arwaax wa sarcu akhlaaq sarci waxay yidhahdaan culammadu waa sarcu arwaaxo alarwaaxu alardiya yacni arwaaxdan jimanka ama shayaadiinta arwaaxu alardiya la yidhaahdo ayaa markaa durro ay dureeyeen qofka ayaa keensaday taas waa lala dhacaa waa dhacdaa dadka qaarkood in lala dhacaan waxaa raacaysoo la mida sarcu arwaaxa iyaduna ka mid noqonaysa yacni cawrida isha ama ha noqoto il jinni ama ha noqoto il insi ha noqoto istarqun lahaa fa biha nadra sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam qof wejigiisa wax ku yara sugan yihiin intuu arkay yacni markaa inuu yidhi yacni u ruqyo dalba waayo il baa ku sugan fa ina biha nadra xadiiska saxiixa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcaynu xaqun walow kaana shayun saabaqa alqadara la sabaqatu lcayn ishu waa xaq hadduu jeri lahaa shay qadarka la tartama oo qadarka ka dheereeya hadduu jeri lahaa isha ayuu noqon lahaa ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi laakiin wax qadarka ka dheereeyaan jirinba saas yadaa waata nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nooca labaad waxa la yidhahda sarcu akhlaaq baa la yidhahdaa sarul akhlaaqku waxa weeye waa ruuxa marka waxa weeye xagga maskaxda yacnii in xanuun kaga sugan yahay ama xididada qaarkood ay isku dhowaanayaan ama istaabanayaan oo istajgaraynayaan yani waxaa jira qofku wuxuu leeyahy kahraba yacni sida waxa weeye markaa laydhka marka kahrabaaga uu leeyahi oo kale ayaa qofka markaysagaa jidhkiisa kahrabaa baa ku sugan marka waxa weeye waayaradu markay istaabtaan maynistiyo balaasto somashe jac ma odhan jirin saasoo kale ayaa marka waxa weeye xididada qaarkood hadday isku dhowaadaan iyaguna marka waxaweya ay u samaynayaan yacni markaa jacdaa u samaynayan deedna qofka dhacaya qofka ayaa deedna dhacaya waa taa waxa weeye maskaxda qofka ay markaa kaga sugan yihiin marka xanuunadu ama wakhtiyada qaarkood maskaxdiisu nabara ay leedahay iyo wax la mida yacni waxa weeye tan noocaasi waatay ka cabiraan culammadu sida alcalaamatu ibnuqayim sarcu akhlaad buu ka cabiraa sarcu akhlaad ayuu ka cabbiraa marka labada noocee sarcigu mid waliba waa jiraan mid waliba waa jiraan midba waxbaa lagu daweeyaa yacnii kan markaa sarcul ee isha iyo jimanka iyo waxyaalahaas waxaa lagu dawaynayaa waa yacni markaa ruqyooyinka ayaa lagu dawaynayaa tufitaanka markaysaga lagu tufaayo adkaaraha uu akhrisanayo yacni qul huwallaha iyo qulaacuudiyada iyo aayatu kursiga iyo qur'aanka faatixada in lagu tufo yacni aayado kaleoo qur'aanka ka mida lagu tufo wa kadalika noocyo adwiye oo tabiici ah yacni markaa lafteeda waa lagu daweeyaa oo dhiraha qaarkood yacni markaysagaa in markaa loogu daro yacni markaa biyaha yacni markaa loogu daro wax la cabsiiyo uruqyadan loogu tufo yani marka waxna la cabsiiyo waxna loogu maydho yani taana waxa weye saas yadaa ah, weeye waxaana markaa habboon qofku markaa inuu ku dadaalo adkaarta adkaaru sabax walmasaa yani adkaarta subxi la akhriyo iyo kuwa habeenkii la akhriyo ama galabnimada la akhrinayo inuu ku dadaalo yani weeye oo jira waxa weeye alwiqaayatu khayr min alcilaaj xanuunka iska ilaalintiisu waxay ka fiican tahay iska daaweyntiisa yacni waxaa laynoo sunneeyey yacni ruuxu inuu akhriyo yacni markaa qul huwallaah iyo qulaacuudyada subxi iyo habeenkiiba inuu aayatu kursiga akhriyo salaadaha dabadooda inuu habeenkii isku tufo oo marka waxaa weeye yacni qul huwallah iyo qulaacudyada intuu baabacooyin ku tufo wejigiisa iyo madaxiisa iyo wamaa aqbala min jasadihi intuu awoodi karo yacni marka inuu mariyo Eh, adkaarta kale inuu akhriyo acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaqa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi alsamaai wahuwa asamiicu alcaliim saddex goor inuu yidhaahdo yani waxay ka mid tahay yani waxyaalaha wiqaayada bay ka mid tahay waa magangal ilaahay la magangelaayo kelimaadka ilahay la magangelayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam inaynu dibqallooc qaniinay ayuu wuxuu ku yidhi yacni haddaad odhan lahay low qulta xiina amsayta acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq lam tadurak haddaad sidaa odhan lahayd markaad galabaysatay ya yacni kumay dhibteen kumay dhibteen ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska marka waxa muslim saxiixa ku soo wariyey marka waxa weeye calaa kulli xaal horreysiya dambaysaba yacni markaa adkaarahaasi yacni waxa weeye dawa ayay u noqonayaan marna wiqaayo iyo qur-aankaasi marna waxaweye cilaaj ayay markaa u noqonayaan marna cilaaj ayay u noqonayaan baryada ilaahayna ruux waa inuu badiyaa inuu allah baryaayo taasyada waa inuu markaa fara badiyaa istixlaalka ribada la xalaashanayo waxaa looga jeedaa qofku inuu yidhaahdo ribadu waa xalaal amaba uu caqiideeyo ama ku dhawaaqo yacnii inuu yidhaahdo ribadu waa xalaal hadduu doono markaysaga kaftan kaftan iyo cayaayar ha u yidhaahdaba haddii ribadu waa xalaal wuu xalaashaday wain lam yactaqid waxaanay noqonaysaa kufri akbar wakadaa hadduu caqiideeyo wain lam yantiq bihi yaanu kuba hadlinbee iyaduna waxay noqonaysaa xalaashadkii ribada la xalaashanayey waxaanay noqonaysaa kufri akbar ayay markaa noqonaysa kufri akbar ayay markaa noqonaysaa camal ahaan in la sameeyo ama marka waxa la caadaysto xalaashadka mukafirka a noqon maaha oo culammada ahlusunna waljamaaca yacni kuma gaalaysiyaan ruuxa alisraaru calaa bacdi alkabaa'ir kabaa'irta qaarkood ama dembiyada waaweyn qaar ka mida ah, ruuxu markaa inuu joogteeyo ama daa'imo miduu ku gaaloobayo milladda kaga baxayo oo istixlaalkii mukafirka uu noqonayo ma aha dad fara badan oo dee markaa waxa weeye daa'ima dunuubo kabaa'ira oo haddana dee millada aan ka baxayn baa jira adiladana waa laga qaadanaya culamada qaarkoodna dee bay soo rareen marka alisraar calaa bacdi alkabaa'ir inay kufri akbara ahayn alimaam nawowi sharaxa saxiix muslim markuu kitaabuliimaan sharxaayo wuxuu tilmaamayaa ahlulxaqu inay ku ijmaacsan yihiin alisraar calaa bacdi alkabaa'ir inay kufri ahayn ay tahay un markaysa markaa waxyaalihii qofka loogu goodiyey cadaabka laakiin marka aynay ahayn mid gaalnimo oo naarta ku waaraayo sababteeda yacni marka aynay ahayn nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yani xadiisu bitaaqa nin waxa weeye sagaal iyo sagaashan waraaqood oo mid waliba ay la eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto waa sagaal iyo sagaashanka waraaqood la egyihi kulluhaana dembi baa ka buuxa ya waa sagaal iyo sagaashan waraaqood mid wali waxay la eg tahay madal basar ilaa inta ili wax ka aragto markaasaa ninkii waxaa lagu yidhaahdaa alaka xasanatun alaka cudrun war wax xasanaa iyo khayra ma leedahay wax cudurdaara ma leedahay fayahaabu arajulu fayaquulu laa ninkiibaa xishoonayo khajiraya markaasuu odhanayaa maya intuu haybadaysto haybadii eh, yani haleesho ayuu wuxuu odhanayaa maya markaasaa waxaa loo soo saaraya bitaaqa warqad yar baa loo soo saaraya warqaddaa yar waxaa ku yaalla shahaadataanka labada shahaado ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah shay kaloo intaa ka dheeraadii inay ku taallo nebigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam labadaa shahaado inay ku yaalliin ayaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaasaa lagu leehay bala inna laka cindana xasanaat annaga agtayada waxaa kuugu sugnaaday xasanaad baa kuugu sugnaaday ya markaasuu deedna yidhaahdaa maxaa waxaasoo waraaqoo dembiya warqaddan yari ka taraysa markaasaa lagu odhanayaa laa dulma calayk laguma dulminaayo ya fatuudacu sijillaatu fii kifah walaa ilaaha ila allaahu fii kifah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waraaqihii tirada badnaa waa sagaal iyo sagaashan waraaqood oo mid waliba ilika aragtay baaxaddeedu ay la eg tahay kulligeedna waa buuxaan waxa ka buuxanoo wada dembi hal xasana kuma taalo waraaqihii badnaa ee dembiyada ahaa la saaraa kafed fatuudacu sijillaatu fii kifa kifa iyo kafa labadaba waa la yidhaahdaa walkasru afsax kifa in la yidhahdo waa kefadda kifa in la yidhahdaa fasaaxo badan sida culammada luqadu sheegeen waraaqihii badnaa kefad baa la saaraa bitaaqadii yaraydna kefad baa la saaraa fatatiishu sijillaat wa tasqu lbitaaqa waraaqihii faraha badnaa baa fududaanaya biidni min allah warqaddii yarayd ee shahaadataanku ku yaallaynna way cuslaanaysaa ninkii markaasuu badbaadaya maca kulli haadihi dunuub laa ilaaha illa allahdiisu waxay ahayd mid laabudan bay ahayd waxaa qalbiga ku sugan ee ikhlaas ah ee yaqiin ah ee maxabbo ah yaa ee siduu ku yidhi ah ayaa waxay ahayd mid waxa weeye culayskeedu baday sidqiga iyo ikhlaaska iyo yaqiinta iyo maxabbada wehelisay bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa inuu laa ilaaha ila allaahudani ay dambayso uu islaamay laakiin hadday tahay laa ilaaha ila allahudu tuu ku islaamay hadday tahay waxaasoo sayi'aadana ka dambaysay sayi'aadku may baaqi noqdeen waayo dunuubtoo dhan waxa burin lahaa islaamnimada ka dambaysaa burin lahay binasi alqur'aani walxadiis qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf allah wuxu uhi waxaad ku tidhahdaa kuwa gaalada ah hadday kufriga ka reebtoomaan oo bimacnaa islaamnimo la yimaadaan yukfar lahum maa qad salaf waa loo dhaafayaa wax alla wixii hormaray xadiiskii saxiixuna waa kii sheegaayey camr bnu caas ayaa markuu islaamayey wuxuu ka mid ahaa raggii dee colaaddu ay ku darnayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo islaamnimadaba aadka ula dagaalamay ayuu ka mid ahaa ya saas aawadeed maalintuu islaamayey wuxuu uhi yaa rasuul allahi ashtarit rasuulka ilaahayow waxbaan shardisanayaa markaasuu camarow maxaad shardisanaysaa waxaan shardisanayaa buu yidhi in lay dhaafo wax alla wixii dembiya een hore u sameeyey in lay dhaafaan shardisanayaa shardigaasaan xidhanayaa markaasaa nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam amaa calimta yaa camru ana alislaama yajubu maa qablah camrow miyaanad ogayn islaamnimadu wax alla wixii ka horreeyey inay dumiso oo baabi'iso miyaanad ogeyn yacni qofku markuu islaamo islaamnimo dhab ah waxallo wixii dembiga ka horreeyey waxay noqonayaan dhammaan wax wada bura ayay noqonayaan idan aakhiro dembiyadii isagoo ku raran lama tageen ninkana dembiyadii isagoo xambaarsan buu aakhire la tegey miisaankana loo saaray yaa haddii islaamnimadiisu ay dembiyadaa ka dambayn lahaydna miisaanka looma saareen dembiyada attaa'ibu min addambi kaman laa damba lah ataa'ibu min adambi kaman laa demba lah calaa haada waxay ku tusinaysaa in dunuubtaas yacni faraha badan leh oo wax kala duwan iyo wuxuu ku noqnoqday mid walba leh haddana waxa weeye inaynay noqon yacni mid uu ku gaaloobo milladda kaga baxo xadiiskana ahlucilmi badan baa saxiixiyey xadiis albitaaqa waa xadiis macruufa wa saxiix cinda ahli ilcilmi waxaa kaloo u daliila xadiiska ninkii saxaabiga ahaa ee khamriga cabbi jiray ee nabiga loo keeni jiray marar fara badan ee xadka laga jari jiray ibnu cabdilbar wuxuu yidhi konton goor baa nebiga loo keenay iyadoo ninkaa khamri lagu wado khamsiina mara ya xadiiska laftiisu wuxuu ku tusinayaa inta nebiga loo keeno khamrigaa loogu keenay iyadoo lagu wadaa inay fara badnayd baa xadiisku ku tusinaya saas aawadee nin saxaabiyaa nacdalay oo yidhi allahuma alcanhu ma agsara maa yu'taa bihi ila anabiyi sala allahu alayh wasalam alla ha nacdale maxaa ka badan inta nebiga loo keenayo calayhi salaatu wasalaam iyadoo waxaa xune khamriga a lagu wado ma akara maa yu'taa bihi ila anabiy sala allahu alayh wasalam waxay tilmaamaysaa marar badan in loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddana maca dalik nebigu ma odhan waa ku gaaloobay wuxuu u sugay maxabbada uu allah iyo rasuulkiisa jecel yahay laa talcanhu fainahu yuxibu allaha wa rasuulah xadiisku waa fi saxiix ha nacdarin buu yidhi waayo allah iyo rasuulkiisuu jecel yahay ya qofku isagoo ahlu kabiira oo dembi weyn la imanaya ayaa haddana aslu maxabba uu allah iyo rasuulkiisa jecel yahay ay jiri kartaa binasi alxadiis laa talcanhu fainahu yuxibu allaha wa rasuulah riwaayo kale waxay sheegaysaa laa tuciinu calayhi shaytaan shaydaanka ha ugu kaalmayn oo inuu shaydaanku sii lumiyo ha ugu sii kaalmayn ilaa haddaad habaarto haddana waxa weeye waad markaa sii tuxuntuxisay weliba xadiiskaasi wuxuu faa'iidaynaya ilaaqa iyo tacyiinku inay kala duwan yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam shaaribu lkhamriga si ilaaqu u nacdalay sida xadiiska imaam axmed wakayruhu soo wariyeen sheegaayo lacana lkhamra fii cashara khamrigu nacdalay toban buu ku nacdalay khamriga laftiisuu nacdalay ka cabbuu nacdalay ka qaaduu nacdalay ka loo qaaduu nacdalay ka sameeyuu nacdalay hadda marata ilaa toban nooc buu gaadhsiiyey wacallo wixii xidhiir khamri la waxaa ka mid ah wa ka cabbayuuna hadlay ninkana khamrigu cabbi jire markaa si ilaaqa iyadoo nebigu u nacdalay calayhi salaatu wasalaam ayaa si tacyiina markuu hebel noqdo in la nacdalo u diidayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka hunaaka farqun bayna aliطlaaqi watacyiin farqi wuxuu u dhaxeeyaa itlaaqa iyo tacyiinku farqi udhexeeya nusuusulwaciid marka la itlaaqaayo iyo marka mucayan lagu duldejinaayo farqaa dhexeeya ilaaqa waxaad odhan kartaa aakilu riba waa malcuun laakiin qofka ribada cuna ee aad garanayso hebel ilaahay ha nacdo lama odhan kartid wahi wa tacyiin waxaad odhan kartaa aakilu maal yatiim waa ahlu naar naar baanu cunayaa oo uu cuni doonaa gelayaan waa itlaaq laakiin hebelada og tahay inuu aakil maal yatiim yahay ma odhan kartid waa ahlu naar ma odhan kartid iyo naar buu gelaya ma odhan kartid waayo waxyaala naarta ka baajiya jiri kara waxaa jira mumaxisaat cashara ya towbad baa jiri karta istikfaar baa jiri kara xasanaat maaxiyaa jiri kara masaa'i mukafiraa jiri kara shafaacatu shaaficiin baa jiri kara cafwiga ilahay raxmadiisaa jiri kara wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka farqi wuxuu udhexeeya itlaaqa iyo tacyiinka masalada caynkaasa in la fahmaa waa loo baahayay waa masale muhima jiddan masale dad fara badani waxay moodayaan qofka sidaa sameeya waa gaal iyo qofka sidaa sameeya waa ahlunaar iyo hebeloo la ogsoon yahay in waxaasi ka dhaceen in la yidhahdo waa gaal iyo waa ahlunaar inay isku macno tahay marka mucayan arrinku ku saabsan yahay wuxuu u baahan yahay maxay istiifaau shuruud intifaa'i ilmawaanic wax ka baajiyaa inuu jiri karo ayaa dhici karta shuruuddii inayn dhammaystirnayn baa dhici karta mawaanici inay jirtaa dhici karta wahaakada waa ishaara majaalis kaleaynu kaga hadalay mawduucyadaas marka israarka dembi kabiira a ah lagu israaraa maaha inay gaalnimo tahay kufri akbara ay istixlaal noqonayso markaa mukafira xalaashadka wax gaalaysiinayaa waxa uu ku saabsan yahay waa ictiqaadu annaha xalaal waa caqiidada la caqiideeyo ama ogaan loogu sheego waa la macno eh inay xalaal tahay hadduu xaaraantii qaciga ahayd ee xaaraannimadeeda loogu yaqaanay diinka macluum min addiin bidaruura ahaa uu yidhahdo waa xalaal ama buu xalaalnimo ka caqiideeyo wuxuu noqonayaa inuu ku gaaloobayo milladda kaga baxay laakiin macsibuu yacni markaa ku daa'imay ama macsibuu la jahro muujistay ama macsi intuu la yimuu ku dagaalamay ou daafacay istixlaal mukafira ma noqonayso wa ilaa waxaa ka dhanaysa dadka ahlulkabaa'irka ah in dembiyada waaweyn lagu gaalaysiiyo taasina waa mukhaalif liictiqaadi ahli sunnati waljamaca ya waa mid ictiqaadkii ahlu sunna waljamaca khilaafsan wey muujisadka uu muujisto la soo shaacbaxo bannaanka la yimaado shay macsi ah maaha inuu milladda kaga baxaayo dumarka tabarujka samaynaya ee cawraadkoodii wax ka mida bandhigaya way la soo banbaxeen ma kufaarba mujarad inay cawradeeda muujisay oo tabarruj samaysay bay milladda kaga baxday miya ya macsiya min almacaasi inuu ku daa'imo u kaga baxaya qofku miya kuwa qabyaaladda ku diriraya ku dagaalamaya ma milladay ka baxeena waa gaaloobeen kuwa xiraabada samaynaya shuftanimada samaynaya cawtadariiqnimada ma kufaar ba allah wuxuu ku itlaaqay inay allah iyo rasuulkiisa la dagaalamayaan haddana waa murtadiine ridda u dila lama odhan ee cuqubaadkoodii waa la kala duduwey iyadoo laga dhexaysiye sifada ah inay allah iyo rasuulkiisa la dagaalamayaan ilaaqaa lagu ilaaqay inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabu aw tuqataca aydihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard maxaa loo odhan waaya dhammaan wada dila allah muxuu ku ilaaqay yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu way muslimiinta inay la dagaalamo basaa ka dhigan haddana dhammaan lama odhan wada dila lama odhan maxaa la yidhi afar ciqaabood mid ka mida ku sameeya inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu keligeed lagama dhigin aw yusallabuu labadaa keligood lagama dhigin aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin waa nool yihiin gacmahay addimada la tarantaan lagu gooya maxaa loo odhan waaye man badala diinahu faqtuluuh way gaaloobeene wada laaya maxaa loo odhan waaya lima xiraabadu inayna kufri akbara ahayn haddaan la xalaashan may ku tusinaysa wuxuu ku dagaalamaya waa maxay waa macsi buu daafacaya dadka xoolahoodii iyo dhiiggoodii inuu markaysa qaato yagii laayo xoolahoodiina qaato ayuu marka waxaan yani markaa ku sugay waana ku diriraya ku dagaalamaya haddana maca daalik lama odhan milladay ka baxeene man badala diinahu faqtuluu aw tuqaaca aydihim wa min khilaafin aw yunfaw min alardi afar cuquubaa laysu barbardhigaa taa ama taa ama taa ama taa mid ku sameeya calaa kulli xaal mawduuca kolley istixlaalku waa mawduuc kolley sidiisa u baahan in mar gaara laga hadlo laakiin ishaaradaas ama tilmaantaas baynu kaga kaaftoomayna allah waxa uu yidhi yamxaqu allahu ariba wa yurbi sadaqaat yamxaqu allaahu ilaahay wuxuu baabi'inayaa oo tirtirayaa tegsiinayaa arriba ribada oo maalkii ribo ahaa allah waa baabi'inaya maxqiqu waxaa laga soo qaatay min almuxaaq marka waxa weeye muxaaqu alqamar marka la yidhaahdo yacni marka dayixu qarsoomee la arki waayo ayaa la yidhaahdaa waa fi lmuxaaqi marka waa tegsiinaya waa baabi'inaya baa loo jeeda yunqisuhu wa yudhibu barakatah wuxuu nuqsaaminayaa ilaahay wa yudhibu barakatahu barakadiisana tagsiinayaa ribada maalkii ribo ahaa waana nuqsaaminayaa barakadiisana waa tegsiinaya xadiiska aynu sheegnay xalay waa kii tilmaamayay ina ariba wain kasura fa ina caaqibatahu tasiiru ilaa qullin ribadu haba fara badatee caaqibadeedu waxay ku dambayn doontaa yaraan bay ku dambayn doontaa muraabiga ribada isticmaalayaa wax farabadsuu isleeyahay laakiin wax badso oo ribo ku badso wax beel bay leedahay wax beel bay leedahay qofka ribada ku macaamilaana culammadu waxay yidhaahdeen khaatimo xumo ayaa markaa haaliban uu ku dambeeyaa waa mujarabun lisuui lkhaatimay culamadu yidhahdeen waxaa lagu jirabay in khaatimadiisu xumaanayso oo khaatimo xun ku dhimanayo keligiina ma aha dembiyada waaweyn cidda daa'imtoo dhan baa looga baqayaa khaatimo xumadaas hadduu qofku dembi weyn daa'imo halisu wuxuu u yahay gaalnimo inuu ku dhinto kufri inuu ku dhinto halisu yahay almacaasi bariidu lkufri bay culammadu yidhahdaan macaasidu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horraysay weeye gaalnimadu markay doonayso ruuxa inay u timaado dhambaal bay soo diranaysaa dhambaalkaasi waa maxay waa macaasida dembiyada waaweyn ee kabaa'irta marka qofku hadduu kabaa'irtii daa'imo ka caado yeesho halisu wuxuu u yahay gaalnimadiina inuu ku dhaco waayo wuxuu ku jiraa fii xadiirati alkabaa'ir ya waxaa jira seeraha gaalnimada waa xero seeraha kabaa'irtuna waa ka sarreeya seeraha sakaa'irtuna waa ka sii sarreeya kabaa'irta mubaaxa iyo aacadu waa ka dambaysaa qofku hadduu sakaa'irta iska ilaaliyo iyo inuu daa'imo hadduu iska ilaaliyo gaab baa u dhexeeya isagiyo kabaa'irta waayo xera ka xigtaa marka uu cagta xaggan geliyaba hadduu ka toobad keenaayo oo sakaa'irtii iska jiraayo oo israarkeedii iska jiraayo kabaa'irtii inaanay u iman baa laga yaabaa kabairtii aan ku dhicin sakaairtii hadduu iska dhex galo xerada sakaairta dabbaasho lakiin u yidhi hata kabaa'irtu maan iska ilaalinaya halis wuxuu iyadana inuu ku dhaco ta kabaa'irta waayo waa laba xero isku xiga dayr kayrba ka xiga hadduu ta kabaa'irta iska dabaasho ou yidhahdo gaalnimadu maa iska jirayaa halis wuxuu yahay xaggan cagtu inay u gudubto oo xeradii gaalnimada u ku dhaco wa yurbi sadaqaat allah wuxuu markaa barbaariyaa siyaadiyaa kordhiyaa sadaqooyinka yasiiduhaa waa kordhinaya wa yunammiihaa waa kordhinaya waa barbaarinaya wa yudaacifu sawaabaha ajarkeedana waa labanlaabaya wallaahu allah laa yuxibu kulla kafaarin ma jecla mid kastoo gaalnimo badan maxay ku gaaloobay bitaxliili riba xalaalaynta ribada uu xalaaleeyo xalaalnimo ka caqiiday asiimin oo dembi badan ay faajirin yacni markaa faasiqa oo dembi badan biaklihi cunitaanka uu ribada cunaayo ama isticmaalayo ku dembi badan yucaaqibhu waa ciqaabaya yacni ma jeclo wuxuu ku fasiray sheikhu waa ciqaabaya laazimkiibuu ku fasiray laakiin allah sifatu maxaba waa ku sifoobaa marka waxaway xaqiiqatan ma jecle waa necab yahay ilaahay yacni gaalado dhan buu necab yahay waanu jeclayn laakiin ahluliimaanka waa jecel yahay inuu ciqaabaya gaaladana waa jirtaa laakiin laa yuxibu macnaheedu ma aha yucaaqibuhu waa ciqaabaya keliya ee cadamu lmaxaba oo aanu jeclayn oo uu necab yahay oo u cadhoonaaya waa jirtaa cadhada ilaahayna lama mid aha cadhada makhluuqaadka marka lai gaalada ma jeclana waxaa laga fahmayaa mafhuum mukhaalafo cidda markaa waxawe kafaar iyo asiimtoonna aan ahayn allah inuu jecel yahay taasna macnaheedu waxay tahay mu'miniinta muttaqiinta allah waa jecel yahay ayay macnaheedu noqonaysa waana soo aroortay eh, maxabada iyadoo allah loo sugaayo yuxibu tawaabiin tawaabiintuu jecel yahay mutahiriintuu jecel yahay yacni muxsiniintuu jecel yahay muttaqiintuu jecel yahay wahaakada cibaarada wallaahu laa yuxibu kulla kaffaarin qaacide culammada ay sheegaan baa jirtaa laakiin waa qaacida aqlabiye qaacidadaas waxay tahay nafyigu hadduu kulliga baashiro wuxuu faa'iideeyaa nafyulcumuume cumuumu nafyi ma faa'iideeyo waa sida qaalibka haddana nafyigii ayuu baashiray wallahu laa yuxibu kulla kaffaarin marka hadda waxaa loo jeedaa min hayri alqaalib sidii khaalibka ahayd kuma iman ee waxaa looga jeedaa hadda markaysa markaa cumuum gaalo oo dhan cid ka mida ilaahay ma jecla cid ka midaba ma jecla kulligood waa necbiin waxay kala saaraan culammadu nafyigu markuu kulliga baashiro oo nafyigu kulliga ku dhacaayo iyo markaanu kulliga ku dhacayo markuu kulliga ku dhacaayo waxaa u qaaliba ma wada aha sidaas masale marka la yidhaahdo famaa kullu baydaa bishaxma wax kastoo cadi baruur ma aha looma jeedo baruurtu ma caddaa baruurtu waa caddaa waxaa loo jeedaa ma wada aha wax kastoo cadi baruur ma wada ahee bacdigeed ba ah famaa kullu lamaacin bidahab wax kastoo dhalaalaa dahab maaha bacdigiiba ah laakiin kulligii ma wada aha marka hadda waxa waxaweye taas loogama jeedo salbulcumuum iyo cumuum cumuumusalbi bay yidhaahdaan culammadu marka waxaa laga tilmaamayaa hadda yacni gaalo oo dhan allah waa necab yahay oo ma jecla marka calalitlaaq baa loo jeedaa cala alcumuum laakiin nafyulcumuum hadda loogama jeedo cumuumu nafyi baa laga tilmaamaya waayahay gaalo o dhan allah waa necab yahay allah waxau yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati camalada wan wanaagsan sameeyey wa aqaamuu salaata salaada taagay oo oogay wa aatowu azakaata sakadana bixiyey oo ciddaa xaqa ule siiyey lahum ajruhum waxaa u sugnaaday ajarkoodii cinda rabbihim rabbigood agtiisa ugu sugnaaday walaa khawfun calayhim cabsii korkooda kuma sugna walaa hum yaxzanuun iyagu qaar markaa tiiraanyoonayo murugoonaya maaha yaa ayuha aladiina aamanuu allah waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaha allah ka baqa wadaruu maa baqiya min alriba wadaruu ka taga maa baqiya wixii hadhay ee min alriba riba ah yacni markaa ka taga yacni ribadii idin baaqiga ah cidi ay ku leedihiin yacni ka tago iska daaya in kuntum muminiin haddaad mu'miniin tihiin yacni iska daaya marka waxa ribadoo ka taga fa in lam tafcaluu haddaad sidaa yeeli weydaan fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada min allaahi wa rasuulihi xagga allah iyo xagga rasuulkiisa ka ahaatay ogaada dagaal qaba wa in tubtum haddii aad toobad keentaan falakum ru'uusu amwaalikum waxaa idiin sugnaaday raasamaalkii xoolihiinna idiin sugnaaday laa tadlimuuna walaa tudlamuun waxaa raasamaalkii xoolihiinnu idiin sugnaaday laa tadlimuuna xaal aydan waxba dulminayn walaa tudlamuuna iyo xaal aan laydin dulminaynin waxaa bannaan istinaafi loo laqbeeyo labadan jumlo laa tadlimuuna walaa tudlamuun waxaa kaloo bannaan in xaal laga dhigo labadaba allah wuxuu inoo sheegayaa mu'miniinta in loogu yeedhay magaca iimaanka oo allah amray inay taqwo la yimaadaan oo allah ka baqaan aynay ka tagaan ribadii u baaqiga ahayd ee u harsanayd ay ka tagaan yacani wixii hore loogu macaamili jiray ee riba ah wadaruu maa baqiya min alriba haddii ribo cid ay ku leeyihiin inaynay ka qaadan ay ka tagaan marka aayaddii hore waxay ku saabsan tahay inu soo maray faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi faintaha falahu maa salaf waa mucaamaladii dhammaatay lagu kala tegey aan waxba la yskaga lahayn aayaddana waxay ku saabsan tahay mucaamalaadkii baaqiga ahaa ee markaa waxa weeye caqadkeedii u dhacay ama wax la kala qaatay ama aan waxba la kala qaadan ee wax la yskaga leeyahay wax ka mida cala alaqali la yskaga leeyahay wadaruu maa baqiya min alriba in kuntum mu'miniin aayadda waxaa ku sugan yacni goodi daran baa ku sugan fain lam tafcaluu fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulih haddaad sidaa yeeli weydaan oo ribadii iska dayn weydaan waxaa ogaataan dagaal allah iyo rasuulkiisa dagaal xaggooda ka ahaaday qaba oo ogaada dagaal qaba waa tahdiid ya waxaa laga soo wariyey aasaarta salafka qaarkood inay yidhaahdeen ruuxa muraabiga ah ee ribada sida u isticmaalaya ugu sugnaa ku dhintay marka la soo saaray waxaa lagu yidhaha khud silaaxak war hubkaaga qaado dee ya allah iyo rasuulkiisa inaad la dagaalanto kuma tala gelin qaada hubkaaga baa lagu yidhahdaa taa qudheedaa ciqaab ku ah damiirkoodii dhibaysa khud silaaxakaa lagu yidhahda bay dhaheen fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum haddaad toobad keentaan oo ka soo noqotaan waxaa leedihiin raasamaalkii iyo asalkii xoolihiinaa leedihiin ziyaadadii ribada ahayd ma lihdin waa celinaysaa laa tadlimuuna walaa tudlamuun waa waadix allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allah allah ka baqa wadaruu utrukuu ka taga maa baqiya wixii hadhay ee min arriba riba ah ka taga in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin wixii ribee baaqi ah yacni markaa ka taga in kuntum mu'miniin bimacnaa saadiqiina fii iimaanikum haddaa iimaankiina ku run sheegaysaan yacni ka taga daruu maa baqiya min alriba faina min sha'ni almu'miniina imtisaala amri illaahi tacaala waayo xaalka mu'miniinta waxaa ka mid aga sifadooda imtihaala amri illaahi tacaala amarka ilaahay fulinta ay fulinayaan ay qaadanayaan nazalat waxay soo degtay lamaa taalaba bacdu asaxaabati markay dooneen saxaabada qaarkood ee dalbadeen bacda annahyi markii la reebay dabadeed ribada biriba kaanat lahum min qablu ribo markaa u sugnayd yaga intaan markaa taxriimku dhicin ribo u sugnayd oo cid ay ku lahaayeen oo u baaqi ah markay dalbadeen oo yidhaahdeen waar mucaamalada iyadu waa ka horraysay ee eh, dee nahyigee dee waxa ayaga inoo keena mm. dayntii markaysa markaa ribada ahayd waxay u qaateen mar haddii marka waxa weeyaan caqadkii mucaamaladani ay horraysay oo qabla taxriim ay ahayd in waxa weeye markaa ay qaadan karaan markaasaa la yidhi wadaruu maa baqiya min alriba fain lam tafcaluu haddaad sidaa yeeli weydaan maa umirtum bihi kaa laydin amray fa'danuu ogaada iclamuu ogaada bixarbin min allaahi wa rasuulih bixarbin dagaal ogaada dagaalkaasoo min allaahi xagga allah ka ahaaday wa rasuulihi xagga rasuulka sala allahu alay wasalam ka ahaaday lakum idinka idinla dagaalamayaan fiihi taadiidun shadiidun lahum waxaa ku sugan carbiga waxa weye waa la nakireeyey waxaa ku sugan marka waxaweyan yani xarbi weyn dagaal weyn ogaada altankiiru litacdiim tankiirka waxaa ku sugan tacdiim la weynaynayo hmm. fiihi tahdiidun shadiidun waxaa ku sugan tahdiid daran baa ku sugan lahum iyaga loo goodiyaayo walamaa nazalat markii ay soo degtay qaaluu waxay yidhaahdeen laa yada lana bixarbi wax awooda uma lihin laa yada lana bimacna laa qudrata lana wax awooda uma lihin bixarbihi dagaalka ilaahay wax awooda uma lihin wa in tubtum haddaad toobad keentaan rajactum canhu haddaad ka noqotaan falakum ru'uusu amwaalikum waxaa idiin sugnaaday raasamaalkii xoolihiinna usuulu amwaalikum asalladii xoolihiinna idiin sugnaaday laa tadlimuuna xaal aydaan dulminayn biziyaadatin ziyaado aydaan ku dulminayn walaa tudlamuuna iyo xaalaan laydin dulminayn binaqs xoolihiinna in wax laydinka dhimo aan laydinku dulminayn wakhtigaa dhaca halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk